بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد ما بك جرني كتابك 100 حديث للحفظ مما ورد في الصحيحين ما بهدرني حديثك خنطين كوات حديث خنطين كوات ما بقابلي من آداب الانتعال آداب تقو قبقلشة يعني ما هو قبلا قلدو يكو هذا له مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وسلم عليه قال رسولك عليه الصلاة والسلام بر إذا انتعل أحدكم أحدك هدوس كبق اللذو فليبدأ هكا بالله باليمنى لتمت جيت هكا بالله وإذا نزع مدوس السيبون فليبدأ هكا بالله بالشمال لتبدأ قبتها كسيبوي لتكن اليمنى سيغنغ تنمت جيت أولهما توتيو تنعلو أو يعني ما أسكبق اللذايو waakhiruhumaa tan dambe oo yani ma bidana tunzac toosiiba yani ma ahaato waay muttafaqun caleyh xadiidka bukhaariy muslim ah e weri hadkiin haddii kooba galadow rasuulku mabarahin lutu midgeed haka bilaawooy tan oo yani bidana hasiiboy si yanagata tan midgeed ini tausu kafar galladaayo kuba galladaayo tan damben us toosiibo iyan ahaato waay muttafaqun caleyhi fadlu tacliim lqur'aani wa tacliimihi fadliga qur barashadiis iyo in dad la bara fadliguusileeya iyo baabkan ku hadaleh marwiyin can cusmaan bin cafaan radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu wasalam calayhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma e barayin khayrukum may basin khayr badan man qof oo tacallama baraday alqur'aana qur-aanka baraday wa callamahu annaasa dadkan haddana sii bari yaa siinku khayr badan rasuulka yihi ilankii qur-aanka baraday qur-aanka ilaahay oo haddana yani dadkana sii bari oo maalin dursusunagadi lanku sidii haddana yani mawasiinku khayr badan rawahu lbukhaari xadiiska weri fadlu lmaahiri bilqur'aani baabkuna may baab ka hadalay lanka maahirka xaafid qur'aanke yani fadligiisu leey lanka xaafid qur'aanka qur'aan korku dareeriyow fadligiisu leey maahirka bimacnaa yani maha xaafid qur'aanka la godeen marwina an caaishata radiallahu canha ee la koriyey qaalat may bay tari qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aleyh rasuulka may barayin aladi kii oo yaqra' qur'aana qur'aanka akriya wa huwa maahirun oo yani isina maahir oo qur'aanka kor ku dhawow wahuwa maahirun bihi usin yani qur-aanka kor ku dhawaayo maca safarati alkiraami albararati malaa'igtii oo safiiriinta ahayenoo oo ka albararati baariyaalka hayan ilahay erooyis dhogeen iyada yani macajo ahaade way waladii kii oo yaqra'u lqur'aana qur-aanka aqriyaayo wayatatactacu oo haddana kana naqaayo fiihi fi lqur'aani ba kana naqow wahuwa usina caleyhi korjay shaaqunko dhibowsay qur-aankii kana nage waana makii kor markastana kana nage lankuzuye lahu ajraani rasuulka eri lama ajra ley lamada ajarname ha maadaama qur-aanka akrintiis oo yani ma usa akriya usa ajar iyo xasanaadka helow hatana dhibowkaas usa dhibahayo o hatana nkadaalana iskama shaqaayo yani daraadi hatana ajar kalena ilahay akasiya way lahu ajraani lama ajra ley lankuziga muttafaqun caleyh fadlu suurati albaqara suuradda albaqara leerow yani ma fadliga yeelata marwiyin may bali kuli can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu wasalam alayhi qaala laa tajcaluu unweelangari rasuulka alayhi الsalatu wasalaam buyuutakum guryaalkin maqaabira qabriyaalanka welan ina shaydaana shaydaanka yanfiru qurooray min albeyti gurigii alladii kaasoo gurigaasoo tuqra-u laka aqriyaaho fiihi dhatisbu suuratu albaqara gurigii oo yaanimoo dhatisbu suuradda oo albaqara laka aqri shaydaanka kurooree rasuulka saasari laa tajcaluu welan buyuutakum guryaalkiin maqaabira qabriyaalanka welan way ina shaydaana shaydaanka yanfiru kuroore min albeyti gurigii alladii kaasoo siiba tuqra-u laka aqriyaho fiihi dhatisbu gurigii dhatisba suuratu albaqara laka aqriyaho shaydaanka kuroore way ku fariireen rawahu muslimaha weriye deefki fadl lwudu'i weysada fadligeeda latiya ku hadle baabkum marwiyin mebele kuri can cusmaan bin cafaar radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aleyh rasuulku meberayn man tawada'a lankii weysaysado fa axsana alwudu'a weysadan usu wanaajiyo kharajat bahaase khadaayaahu gasafka kiijay min jasadihi jasadkiijay ku bahaayan xataa inti takhruju kubato min taxti adfaarihi idooji hoos inti kubata yani meelaku bahaasu waay nankii oo weysaysado weysiisnu wanaajisa tartiib an weysaysada kharajat ba'asa khadaayaahu gafifkii min jasadihi jasadkiiiy ku bahaayan waay xataa inti takhruju iyo kabato min taxti adfaarihi idoojihi hoostiska ku baan waay rawaahu muslim xadiiska wari fadlu lmuadiniin nimanka muadiniinta ee aadamaayan fadligiyo leyin marwiin can mucaawiyata radi allahu canhu qaala samictu dheegyeeri muaawiy samictu dheegyeeri rasuula allahi sala allahu wasalam aleyh yaquulu waxaa soo le dheegi almuadinuuna nimanka muadiniinta adwalu nnaasi dadka ha nku qoordhe nka dheero acnaaqa qoor ahaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dadka unka qordher nimanka mu-aadiniinta ee masaajida ka aadamayaan way almu-aadinuuna nimanka mu-aadiniinta adwalu naasi dadka haaanka dheer acnaaqan min acnaaqin qoor ahaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama nimanka mu-aadiniinta way rawahu muslim xadiidka weri fadlu salawaati alkhamsi shanta salaadood fadligiiyo lato iyo baabka ku hadaleh marwiinu mebeli can jaabir radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam calayhi mathalu salawaati alkhamsi shanta salaadood kifadiye mayba latoo eetaa ka masali naharin jaarin webo oo yani mewaha maraayo kamrin calaa baabi axadikum webo oo yani mewaha dahabkii maraayo axadka kiikin ilbaabkii hortisna marow yaksilu yaktasilu ku dhawaysadaa minhu min annahari webigaaseedgena kula yawmin maalin kasta kamsa maraatin shantoo ku dhawayso shanta salaadood la tukido safida mayba latoo eelan axadka kiikin oo yani mewaha ilbaabkii hortis webo marow webigaas oo yani mewaa maalintii shantoog kudhaweysdow yalla tooyey xadiis kale weli ma baahin hal yabqa min daranihi shay-un rasuulka saasari lankusugay ahadkaas korjay wal oo yani mewaa wasaqi hakabaaqi naqdeey asxaabta ma berena laaw eran ya rasuulallahi maya qaaluu bala kaal inisa yani mewaa wasaq hakabaaqi naqda rasuulka ma bere fadalika mislu salawaati alkhamsa yamfu llahu bihina alkhadaaya xadiiskaas waay saas oo kale yani mewaa shanta salaawadno saas oo kale eete yani ilaahay yani mewaa addoonka gafafka kijaya ilaahay tabaaraka wa tacala ka tirtiraway mahalu salawaati alkhamsi shanta salaadood sifada tetiya mayba la soo ceta ka mahali nahrin weba oo kale naharkaasoo jaarin kamrin oo yani mawhaa maraayo calaa baabi axadikum axadka kiikin ilbaabkii hortiisna marow yaktasilu isku qaweysadaayo minhu min annahri haki kiijay kula yawmin maalin kasta khamsa maraatin shantoo ku qaweysado waay yala tooyi waay rawaahu muslim xadiidka muslim oo wariyey fadlu fadlu lmashi ila lmasa almasaajidi fadlu lmashya ila lmasaajidi baabkaan maydba ku hadalayihiin un socdowka lan socdaayo masaajidka ilaahay lan dareeraw oo lagu heensadanayo ku hadlay fadlagu sileeyo marwiina can abi hurayrata radiallahu canhu ana nabiya sala allahu wasalam alayhi qaala rasuulka may barayin man tadahara lankii ooyaan isdhahiriyo fii beytihi gurigi kijiska dhahiriyo oo haweysaysado uma markaas kabacda madaa ooyaan imaa tabo ilaa beytin guri intay ka ah gurigaasoo min buyuut illaahi ilaahay guryaadi ina liyaqdiya sisun gududo fariidatan faral oo min faraa'id illaahi ilaahay faradka kiijayna kumid ah ama waajib oo ilaahay waajib kiijay kumid ah sisun gududa raadi sanba kaanat ahaadase khudwaatuhu tilaabooyinkiisu qaadaw ixdaahumaa tootiyo taxudu tooli ridaayo khadi'atan gafya la kariday waay tilaabadiisu qaadaw walukhraa tilaabada lamaad isu qaadona tarfac walan korweeleysa darajatan darajiya ilaahay tabaaraka wataala an korweeley rawahu muslim xadiiska weri fadlu salaati alcishaai alfajri baabkaana yaanimeeda ku hadlayhi salaado cishe iyo salaado subax fadlig iyo ku hadlaya fadlu salaat alcishaai lfajri marwihan cusmaan bin cafaan radi allahu canhu qaala samictu dheegi yari rasuul allahi sala allahu wasalam aleyhi yaqulu xaalusa la dheegi man sallaa lankii tukudo alcishaaa salaado cishe tukudo fii jamaacatin jamaaca ku tukudo fakaanamaa may balatooya qaama nisfa leyli habeenkii nisfi dhongdhang oo yaani ma ibaadadan teegnaayo tukudaayo latooyey waman sallaa lankii tukudo asubxa salaado subax tukudo fii jamaacatin jamaaca ku tukudo fakaanamaa mayba la tooya sallaa lan tukaday alleyla kulahu hamiinkum oo dhan lan tukadaaya la tooyey sallaa isu tukaday alleyla hamiinkum kulahu kula leyli dhammaantiis isu tukadaaya la tooyey waay rawahu muslim xadiidka wariyey alamru biqitaali الnaasi xataa yuwaxidu llaha baabkaana mayba ku hadalay alamru amarka biqitaali الnaasi dadka la dagaalamo xataa yuwaxidu llaha inta ilaahay tabaaraka watacaala iyo kuwaxidaano ilaahay tabaaraka watacaala yani mawaha deendidiitis iyo tawxiidkiiba inta ilaahay la inkisaafi gareeyaan inta lala dagaalo marwiyin can imraan can ibni cumar radi allahu canhuma ibn cumar si awjay allah kiranadan qaala may baray qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aleyh rasuulku may barayin umirtu an wali fari an uqaatila annaasa dadka intana la dagaalamo xataa inti yashhaduu iyo ku qiraano an laa ilaaha ilaaha inti jarna ila allahu alaweyne mahayna wa ana muxamedan naw muxamedna rasuulullahi rasuulka ilaahay intiisay wayuqiimuu iniyo oogaan asalaata salaadiyo oogaan wayu'tuu iniyo gududaan azakaata zakadana gududaan faidaa facaluu haddii yasuubiyaan daalika arrinti iyada casamuu minii anmayba oo badbaadsideena dimaa'ahum dhiigi kiijo wa amwaalahum iyo xoolajo ilaa bixaqi alislaami islaamka xaqi kiijay maahine oyaanimahaa haddii iyo marbi ilaahay tabaaraka watacaala iyo waxidaano anina nabi maxamed ahaan yani iqiraan ini ila rasuul ilaahay hadarsi aan ahaa salaadan iyo tukdan zakadin iyo biyaan mayba oo badbaadsan rasuulka rahin asama oo badbaadiya mina nakikiy dimaa'ahum amwaalahum dhiigga kijiy hoolagi oo badbaadiya ilaa bihaq islaami maayan islaamka xaq kijiy maayana wa xisaabahum xisaabta tiitan calallahi alweyne korkiy ahaata way muttafaqun caleyh xadiiska bukhari muslima weri fadlu aadaani wa safi lawali aadaanka fadlagu sileeye iyo yani ma aha saf ka hor ini la gala fadlagi leeye way marwiin ma beled ku leh can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu wasalam calayhi qaala rasuulku ma beray low yaclamu annaasu low gor yaclamu iyo ogaada lahayn annaasu dadka maa fi nidaa'i aadaanka wala fadle isleed iyo ogaada lahayn iwa safi lawali safka hore uma markaas kabacdi lam yajiduu iyo on helaana ilaa an yastahimuu iniyo kuqorri diman maayne calayhi cala asafi waannidaa'i lastahamuu kuqorri diman lahayen haddii dadkiiyo ogaada lahaayeen aadaanka iyo saf ka hora fadlo galey haddii ay ogaado lahaayeen uma lam yajiduu ma lahayna ilaa an yastahimu iniyo kuqoridimaano iskugu maryan mahayna calayhi cala safi lastahamuu kuqoridimi lahaayen way mutafaqun aley xadiis bukhari muslima weri fadlu salaati nawaafili baabkuna mayba ka hadla salaado yani ma tadawuge ama naafilada sunooyinka fadlayoley marwiin can umi lmu'miniina mu'miniinta aadiyo umu xabiibatana hayti ramlata bint abi sufyaan رضي الله عنها ألا كران غداها عنهما إياه وقالت ما بتريه سمعت ديجي رسول الله صلى الله وسلم عليه يقول حالة لا ديجي ما من عبد قدوم ما بجرى أدوم كاسو مسلمين إيه يصلي تكدايو لله تعالى الله سرى أن تكدايو كل يوم مالين كسته تنتي عشرة ركعة ثم إلا ركعة تكدايو تضوعا أو يعني ما صلاة تضوع السنة تكدايو غير الفريضة صلاة واجبك هايتين أن هاينا ilaa hadiisu jarbana allahu ilaahay indhise lahu mankaasow beytan guri iyaan dhise way fi ljannati jinaadiya gurin ka dhise way ilaa haddii kale buniya wal dhisay lahu mankaasow baytun guri la dhise fi jinaado dhatiya ilaahay gurin ka dhise way tum ilam rakaadood maalinta tukudo tum ilam rakaadood oo yani salaad u sunnee oo yani ma wahan salaadii faralkahayda waajibkahayd in ilahay darti un tukudo mabajarada ilaa hadi jer ilaahay tabaaraka watacaala guriya jinaadan ka fadlu salaati nawaafili fi lbuyuuti baabkaana meeba ku hadlay ah, yani m ahaan salaado oo sunooyinka oo guryaalka lakutukada iya ku hadale eh, fadlag yeelata marwiyun can zayd bin thaabit radi allahu canhu ana nabiya sala allahu wasalam alayhi qaala rasuulka may baray salluu tukuda ayuha annaasu dadow fii buyuutikum guryaalkinku tukuda fa ina afdala asalaati salaatan ka fadli badan salaatulmari qofka salaadatiitis fii beytihi gurigay ku tukdi waay ila almaktuubada salaado maktuubadu mahayne salaad meelkadaad ku tukatay salaado gurigkii kaa kiin fadli badan ilaa gurigkii kana meel ku fadli badan usiina salaado yani maktuubada oo ad masaajidka xaadiraas waaye muttafaqun caley xadiiska bukhaari iyo muslima weri fadlu yowmi اljumucati maalinta jumcada fadliga yeelata marwiin maba la koriya can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aley rasuulku ma barayin khayru yowmin maalintan khayr badan maalintaasoo dalaacad iyo dhalato caleyhi shams iridibha dhalato yowmuljumcati waa maalinta jimcade awow may waalay fiihi khuliqa aadama abuna aadam calayhi salaam iyo maalintii iyada jimcadee la abuuri wa fiihi maalintii iyada jimcadee udkhila walgeliyey abuna aadam aljannata jinaada la geliyey wa fiihi maalintii iyadee ukhrija walhasaarahi minha min aljannati xigjiba laha ku saari way maalintii iyadee maadaama awoogan aadamhay la abuuray maalintii iyadee jimaadaha haytay jinaado la geliyey maalintii iyadee jimaadaha haytayna laha ku saari maalin maalintii iyadee ku fadli badan ku khayr badan ma jarteeda rasuulka alayhi salaatu wasalaam rawahu muslim xadiiska wari wujuubu guslu jumacati cala albaaligi waajibnimada oyarima maalinta jimcada la dhaweysa lanka baaliga is dhaweysay waajibnimada tiitiy xadiiska ku hadle marwiyun can abi saciid alkhudriyi radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu wasalam aleyhi qaala rasuulku ma baray guslu yowmi اljumcati dhaweyska maalinta jimcada la dhaweysadow waajibun waajib way calaa kuli muxtalimin muxtalimin lan kasta oo baalog dhaangaari waajibaka i way mutafaqun caley xadiiska bukhari muslim weri fadlu siyaami lmuxarami wa qiyaami leyli baabkaan yanime waamiba ku hadlay fadlada oo yanimah soonka oo bilo muxaram lu soomo iyo wa qiyaami leyli hameenkii salaatuleilka oo lahasurum oo yani lakaho la cibaadaysto salaatuleil lahanka ayo ku hadlay marwihi maba la kori can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aleyh rasuulku may bari afdalu siyaami soonka nka fadli badan may ahaan bacda ramadaan ramadaanka bacda bilo ramadaan shahrullaahi almuxaram bilo oo muxaramka yaan ka fadli badan waay bilo muxaramna yaanimo ha afartii bilood o mayba kumid etaa oo yaanimo ilaahay tabaaraka watacaala xurmada siiyey aayad ilahay may bahatay fi suurati tawba ina ciddata shuhuuri cind allahi isna cashara shahran fi kitaab illahi yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha arbacatun xurum afartaas maddo may kumid e wa minha almuxaram bilo eh may kala kumid eh bilo rajab yani eh, ma aha ilaahay tabaaraka wataala rasuulkiisu dheelmihamiin laata todobada hayti may kale kumid ee bilo dulqacda iyo dulxija lankasow afartaas bilood tuma i lamada bilood ilaahay tabaaraka watacaala yani oo ilaahay tabaaraka wataala umadiisa injiday tuma i lamadaas bilood yani ma afartan bilood iyo yani ma aha iyo xurmad leh afartan biloodna mayba kumid ah bilaam oo muxaram ah oo xadiiskuna haddan ingajar ya kumid awaad afdal siyaami siya soom oo la soomka anka fadli badan bacda ramadaan bilo ramadaan madiha waliha ku heri shahrulahi lmuxaram bilo muxaram yaan ka fadli badan wa afdal salaati salaataan ka fadli badan bacda alfariidati salaadaha waajibkaana salaatu leyli salaatuleilka yayaan inka fadli badan sababta salaatuleilka yani lanka adoonkiisu ilaahay tabaaraka wataala laslogyahay cibaadadaas og salaado oo istatuska galaanay kumid e kuwa rasulku may baray salluu bileyli wannaasu biniyaam hameenkii salaatuleilka tukada dadka markii hunduraayaan way rawahu muslim xadiidka muslim weriy fadlu ducaai bileyli ducaada yani hamiinka laku ducayso fadlag yeelata iyo hadii yani baabkan ku hadle marwin can jaabir radi allahu canhu qaala samictu dheegi yari jaabir rasuul اlahi salى اlahu wasalam aleyh yaqul xaalsole ina fi leyli hamiinkii la saacatan ya ahaata saacad saacadaasoo laa yuwaafiquha an waafaqana rajulun qof qofkaasoo muslimu muslimna yas'alu llaha tacaala allihii sala in war isweydiisidow khayra khayr isweydiisidow min amri dunya min umuuri dunyana kumida isweydiiso maabajare waalaakhirati min umuuri alaakhirana kumida isweydiiso maabajare ilaa hadiis warsi maha acdaahu iyaahu ilaahay tabaaraka watacaala siiya wadalika mayba latoe kula laylatin hamiin kasta saastay latoe tawe marka hamiinkii haddii oo yani ma bartanta oo kale la deero sida todoba saac oo kale say hooba la deero ilahay subxaanahu watacala si xadiiska rasuulka alayhi isalaatu wasalam iska sheegay samaa dunya samadun haddun inta kor ku arg ahayn oo masaafad iyo shan boqol o san yaa ilaahay tabaaraka watacaala hadegde markaasa ilahay tabaaraka wataala naadiye may ba ka naadiyey man ystakfirunii faakfiru lahu ay dembi dhaafi warsade oo dembishay dhaafe man yas'alunii faacdaytu mas'alatahu ay wal iwarsade oo yani mawaa wal iwarsade ana siiye iya ilahay tabaaraka watacala ka naadiye marka saa daraadiye maktigaasi may balan bahanya in lahakaho la cibaadaysto ilahu ani walkuwarsade dembi dhaafa kuwarsade ilahu ani arantun ilahu ani xaajadun la inaad erto xilligaas inaad ilahay tabaaraka watacaala aad uwarsato wal al walaagii adig ilaahay tabaaraka watacala oa warsatona waktigaas yani waa ducada mustajaabo ilahay mahanago rawahu muslim xadiiskii wariyey fadlu laylat اlqadri mayba ku hadalay yani may wahaa <clears throat> baabku gangana laylat اlqadarka fadlig yeelata marwiyu ma bala koriya can abi hurayrata radi allahu canhu an الnabiy salى allahu wasalam alayhi qaala rasuulku ma barahin man qaama lankii qumo laylat اlqadri hamiin laylat اlqadarka iimaanan uso oo waxtisaaban haddana ajar dalbadow haddii oo lankay us laylatulqadarka fadlag yeelata aaminsinya ilaahayna dembi dhaaf isku weydiiya ilaahay rajeenanka dhowaadow waxtisaaban oo ilaahay isu oko ajar dalbado hadiisa koo kufira wala dhaafay lahu mankaasow maa taqadama walaa is hormarsaday min dembihi dunuubtiis hormarsiya ilahay tabaaraka watacaala yani ilahay tabaraka watacala ku dhaafa wey waa oo yani ilahay useray laylatulqadri khayrun min alfi shahrin kun bilood iyo ku khayr badantay kunkaas bilood markii yani ma ahaa la abdirimay ba waa siyeetan iyo saddex sano iyo afar bilood oo kale yanaqib marka cibaado oo yani ma sideetan iyo dhowr sano oo kale cibaadadii yahmin iyadee y yan dhakamaaswa man qaama lankii qumo ama ha istaago laylata alqadri leylat alqadarki iimaanan us oo rumaysano axtisaaban ilahay ajarku dalwaya gufira lahu ilaahay tabaaraka watacala lankusiga dhaafe ma taqadama min denbihi walaa yu-dan kii is hormartay ilahay tabaaraka watacala dunuubya kutirtira waay muttafaqun caleyh xadiidka bukhari muslim wariyey istixbaabu siwaaki baabkaan mayb anbaabayaa istixbaabka oo rasuulka alay slam sajideeyey asiwaaku cadayga cadayga isticmaaljay ini sunna iyo ku hadale marwiyin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اlahu wasalam alayhi qaala rasuulku may barayin lowlaa goor an ashuqa ka dhibboodase calaa ummati ummado tiite ka dhibboodase ma ahaateene ow cala annaasi dadka korjo ka dhibboodase ma ahaateene la amartuhum an mayba amro lahay bisiwaaki caday maca kuli salaatin salaad kasta madi la galow ini dadka cadaysadaan yayani amar laha yeerto kusaabsani laakin dadka kudhiboodan ama ummadatiita kudhibooda samayna marka meelmayba laku qaaday xadiidka salaada yani ma aha oo ad cadaysatay ilahay horti surunta iyo salaada oo aday laantada galli ini oo yani ma ilahay olos isku daraj aan hayne salaada oo la cadaysaday yani ma ini fadli banta ah, meela ka ogaaso adayga siisna mayba larahin lanka bani aadamka yani ma nashaad iyo ka qaada markiisu rumaysdo shaydaankana ka dharafe hindho hataa nuur yaana la adayga waa min asunatasa kumid ah can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu waslam alayhi qaala lowlaa goor an ashuqa calaa ummatii ummaditayta kadhib hoos ma ahaateene ow calaa naasi dadka kordhiyo kadhib hoos ma ahaateene la an mayba amara lahay bisiwaaki cadaya amara lahay maca kulli salaatin salaad kasta macajeeba inii la iyo amara lahaay muttafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim oo weriy khisaal alfidra diinti yani maho khasladooyin ku hadal xadiidkan marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sala allahu wasalam alayhi qaala rasuulku ma baray alfidratu diinte hamsun shan waayo waa alfidra bimacnaa addiin waayo fidrat allahi lati fadara annaas aleyha mayn aydi alfidratu diinte hamsun shan waayo aw hamsun ama shan waayo min alfidrati aw hamsun shan oo min alfidrati diinte kumid a alkhitaan waayo shantaas mayba kumid alkhitaan isgudowkii kumid waay inago dhalad ini la gudo walistixdaadu ini yani ma lushun hiir lushun hiirido شhunka madun bimacnaa may xalq lcaanati wala rey yani ma ahadiista qaarnka saas arorana alcaana bimacna اlisticdaad yani maha ini beerti oo yani hoosayteen ini la hiido wa taqliimu اladfaari idoogine ini la guro wa nadfu libdi kalonkoladini yani maha shiirkini buulki qubahayne ini la tifo wa qasu shaaribi shaarubkini ini yani maha la hiido ama yani maha la gagaabiyo iyo kumidata diinta islaamka ha aayadda ilahi tabaaraka wataala may bahay tahi وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما بمعنى آيدا ما وها وقت إله تبارك وتعالى نبي الله إبراهيم سجربي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسين فأتمهن كاملة لما أسري حديثك أيضا عبد الله بن عباس مركز فسر آيما إبراهيم قال عشرة خسال تم خسالة تمقيب دوري مركز ما يبقى فسر عبد الله بن عباس ما إبراهيم خمسة تتعلق في الرأس shan oo madax ka tacalluqo wa khamsatun tatacallaqu fi lbadani shan oo yani ka tacalluqdo badanka ka tacalluqo shanta oo yani mewaha madax ka tacalluqo minha miba kumid miba kumid ahaytay ini yani mewaha madagi hiirowki alxalquya kumid ahayti may kale kumid ahaitay wasiwaaku adaygii oo kale kumid ahay may kale kumid ahaitay walmadmadatu luqluqashadii walistinshaaqu sandaarashadiiy kumid ahayti waqasu shaaribi shaarubki oo yani mawsiinkaas oo kale oo la ama la gaabiyo wacafu lixya yani gerkinin la afiyo la dhaafo daarna iyo kumid ahaydi wa khamsatun fi lbadani shanto oo bedanka kataaluqan oo minha maba kumid ahay tahi nadfu libti kolonkoladii oo yani mo la tifo wa xalqu lcaanati shuunkii oo la hiro wa taqliimu aladfaari yani maha idoogini la guro walistinjaai istinjadii oo yani maha la istijoodo intaasay kumid ahay duwan an abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sala allahu wasalam aleyh qaala alfidratu diinto hamsun shan waaye ow ama hamsun shan oo min alfidrati kumida diinto kumida alkhitaan iyo kumida waay isgudowki walistixdaad shunhiiridowki wa taqliimu ladafaari iyo idoogo la guro wanadfu libti kolonkoladii oo yani moa ama shiirki la tifo waqasu shaaribi shaaribki oo la jaro yani moa la hiiro mutafaqun caley xadiidka bukhaari muslim oo wariya isku waafaqeen arkaan lislaami khamsi arkaanto ama tiirirka islaamka shan waaye can ibni cumar radi allahu canhuma ibni cumar si awjah allah kran noqde ana rasuula allahi sala allahu wasalam caleyhi qaala rasuulku may baray buniya waa la dhisi alislaamu islaamka la dhisi calaa khamsin shan alla ka dhisi shahaadati ini la qiro an laa ilaaha ilaha inta jarna ila allahu alaweyne mahayne wa ana moxamed anahu moxamedna cabduhu addoon jeynidiisa iyo warasuulu rasuul jeynidiisa eye wa iqaami salaati salaadi oo yani maha loo ogo la tukado wa iitaa'i zakaati zakadii oo lubiyo wa xaji lbeyti beytka ilaah in la xajiyo wasawmi ramadaana iyo bilo ramadaan in la soomo iyo kumid ahayd mutafaqun caley hadiska bukhari muslim isku wariye fadlu sawmi fi sabiili illaahi soom oo la soomo ilaahay dartiis lun sooma fadlag yeelata iyo kuwaad labaabku marwiyun can abi saciid alkhudriyi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aleyh rasuulka ma barahin maa min cabdin addoon maabajaro addoonkaasoo yasuumu soomo yowman maalin fii sabiili illahi ilahay dartiis un soomo ilaa hadduusi jaro baacad allahu ilaahay dheere bidalika alyowmi maalintii adee wajhahu wajigiijahiya ku dheeraya ilaahay can innaari naartaymeedba ku dheerayay sabciina khariifan toddobaatan deerood ama toddobaatan sana iyo ilaahay tabaaraka watacaala masaafan dhanka maasa iyo ilaahay tabaaraka watacala naarta wajishay ku dheeraya muttafaqun caleyh xadiiska buqari muslim weriy alkhayru fi tacjiil ilfidri yani ma afurko oo la dedejiyo kheyrkusi leeya baabkan ku hadale can sahl bn sacd radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu wasalam alayhi qaala rasuulku ma barayin laa yazaalu الnaasu dadka maku zuulayaan bikhayrin khayr maku zuulayaan maa cajalu lfitra intiibihiyo afurkiyo dadajiyaayaan dadka khayr maku zuulayaan mutafaqun caleyh marka may balanbaahaya sunada rasuulka ah afurki ini la dadajiyo sumi kawsa hiligaas oo kaleba laisku diyaariy wa mina sunata mayba kale kumid ah saxuurto la saxuurdo ini diblan tumunsa ibar oo kaletay oo kaleta ini la saxuurdo tumunsa ibar oo kale in la saxuurdon wa minha mayba laku qaaday xadiidkii oo can zayd bin saabit iswariyey oo rasuulka alah slam sari fasaxarnaa lasaxurri maca rasuuli illahi sala allahu wasalam aleyh lasaxurini uma qumna ila asalaat markaas kabacda salaadala hor ku galnay zayd bin saabit markii la weydiiy ma balarayi waktiga isaxuuriteen oo rasuulka lasaxuuriti i salaada dhatiyo meeqan dhahayti marka may baray khamsuun aaya konton aayadood inti laka akri konton aayadood oo bimacnaa aayado dheernan hayn aayado gagaaban hayn oo dhexdhexaad ee laki akriyo dhexdhexaad akriyow yaan dhahayti marka umaylama baa kenkaad kontonhayo bimacnaa mayla ka akriyi kale labaatan dari oo kale ama soddon dari oo kale intan dhahay kale marka umayb xadiiska luqaaday saxuurta yani ma ini diblan dhikaayo afarkuna dadejiyowjayna yani ma ini khayrka jaro ah, min fadaa'il sawmi tadawuc soonka oo tadawuc fadiilada lku ah, helo iyo yani ma ah, iyan baabeeyey xadiidkan marwina cabdullaahi bin cumar bin caas radi allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sala allahu wasalam alayhi rasuulka ala slam ma barayin sawmu halaaثati ayaamin min kuli shahrin sawmu dahri kulih kullihi sawmu soom oo halaaثati ayaamin side maalmood laku soomo min kuli shahrin shahar kasta bilija yani bilkasta yani side maalmood laku soomo sawmu dahri kulihi sanadka dham lagu soom iyo la tooiy ayaam ayaam lbid iyo larem yani mawaha labaatan todoba labaatan siyeed labaatan sagaal labaatan todoba wali ku damboy oo bilo oo cadaanti ah in la soomo bilkasrati dimaal mad laku soomo bilkasrati dimaal mad laku soonti madama baan dhika maasa sanadkii oo dhan aad soonteer dhika maasa muttafaqun calayhi aljazaa jazaa lxaji jazaa lxaji lmabruur baabka may ku hadlahi xajka oo lambaara nagaday jaazinta ilaahay tabaaraka watacaala lanka addoonka ee xajkaka ilaahay xajay baaran nagdi oo fisqi walba kusoo bena jaazintisa ku hadla marwiin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu dheeg yaray u yihi rasuul اlahi salى الlaه waslm aleyh dheeg yaqul xaal usoo leh man xaja lankii xajiyo falam yarfus usiyaanimawaha nrafane walam yafsuq camal fisqinus unsuubine rajaca lankusa hanaqday ka yowmi waladathu ummuhu maalintii aais dhalaasi isu dembe isu kulubtoohay oo kale iyo hanaqday isu dembe kulubtooyi lankii xajiyo falam yarfus yani mawa bimacnaa waxyaarihii oo yaanimawa xajka burburiyaaye go'yaha min maus un la koyne walam yafsuq oo haddana camal fisqinus un suubin hadkida tisibta kajaar isu xarminye rajaca lankusigaha naqada ka yowmi maalintii waladadku isu dhalaasay umuhu as dhalaasi ama dembe lahayd maya taas oo kale isu dembe kulutoo-eye iyo maalinta iyadaha naqada waay muttafaqun calayhi xadiidka buqaari muslim isku waafaqeen fadlu yowmi carafa maalinta carafada ee sagaalaadka fadlag yeelata yani ila xadiidkan ku hadale marwiy can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اlahi salى اlahu waslm aleyh qaala rasuulka ma baray maa min yowmin maalin maaba jirto maalintaasu agsara ku badan min an yactiqa allahu ilaahay ku xureeyo badan fiihi maalinta cabdan adoon min annaari naartihi geba min yowmi carafata maalinta carafada maalinta carafo si ilaahay addoomanka kiideysa kuxureeyo naartan kuxureeyow maalin kala maalin lato maaba jirto maalinta iyade wala mida maaba jirto way may mhm, katusiyaasha yani m xadiiska ma katusiyey maalinta carafa yani ma waha maalinku fadli badan jarn xadiidkii arooreed mabahay man saama yowma carafa maalinta sagaalaadka yani oo carafada ee lankisoomo gufira lahu dembu sanatayni mutataabicayn rasuulkaas ari laba sano dambe laba sano kaamil iskigan dembishu ilahay tabaaraka watacala adoonka yani ma dembisha dhaafe an caaishata radi allahu canha ana rasuula lahi sala allahu slam aleyh qaala ma min yowmin maalin ma bejerto maalintaasu agsara ku badan min an yactiqa allahu ilaahay ba ku xurayo badan fiihi fiihi maalinta yadee cabdan adoonka kija min annaari naarteje min yawmi carafa maalinta carafa rawahu muslim xadiidku weri fadlu ljihaadi fi sabiili illahi ilaahay dartis oo yani ma lin jihaado iyo baabka iyo ku hadla way baabkan kange marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu wasalam aleyh qaala rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam may barayn ina fi ljanati jinaade mi-ata darajatin boqol darajiyan sugnaati boqolkaasi acaddaha ah, allahu ilaahay in diyaariyey lilmujaahidiina nimankii oo mujaahidiinta ilahay dartiis in dagaalamayan ilahay in diyaariy fii sabiili lah ilahay dartiis in dagaalamayan iyo ilaahay tabaaraka wataala in diyaariy maa bayna darajatayni derajo kastana kamaa bayna asamaa'i waalardi yani mawha irka iyo dhulka inta in isjaran musaafea yaan dhahayt way sida irka iyo dhulka min isdhowyihin maya derajo kastana boqolkaas deraje intaas oo musaafe in dhahayt way marka may ka ogaada jinaado yani imam may ba ka koobantaa siyeed albaabod ee ka koobanta naartana ma badbaahin todobada tan oo todobada ah yani ma aha oo naarta ka koobanta ilahay tabaaraka watacaala qur-aankaasa sheegay laha sabcatu abwaabin likuli baabin minhum juz-un maqsuum yani ma aha todobadaas iyo ilahay tabaraka watala ka sheegay todobada oo yani ma siyeedka oo albaabadna ilahay tabaaraka wataala rasuulka iyo xadiiskiisa intahay oo minha may kumid ahay siyeedkaas baabljihaad iyo kumid ah ilbaab oo may jiraan janaaba baabljihaad lero nimanka oo ilahay dasan dagaalamayna ku galaan marka haddii dagaalka haddii oo jihaadkusu bilaawdo yani may wahaa mayba furmay ilbaab oo kumida ilbaabadii oo jinaadiya kumida iyo furme waay can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اlahu wasalam alayhi qaala rasuulku may baray ina fi ljanati jinaada mi darajatin boqol daraji ahaati boqolkaasoo acaddaha allahu ilahay in diyaaray lilmujaahidiina fi sabiili اllah nimanka oo mujaahidiinta ilahay dadka in dagaalmaan ilahay in diyaaray maa bayna darajatayn darajo kastana kamaa bayna asamaa'i waalardi ilkii dhowka inta inas jaraan musaafe iyo darajo kastana musaafada intaasan dhahayd way rawa lbukhari xadiiska weri fadl fiqi fi diini fadl lfiqi fi diini diinta fahanka kiji fadliga yeelata iyo xadiiskan kan ku hadle can mucaawiyata bin abi sufyaan radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam aley rasulka may baray man yuriid illaahu lanka ilaahay la doono bihi mankaba khayran khayr ilahay la doono yufaqihu ilaahay fahansiye fi diini diinta ilahay fahansiye lan lanka ilahay khayr la doono ilahay diinta fahansiye mutafaqun caleyhi fadl dalab lcilmi ilmaga oo la dalabo fadligu siley iyo ku hadla xadiidkun marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu wasalam alayhi qaala rasuulka may barayn man salaka dariiqan lanki qaado jid jidkaasoo yaltamisu isu kuweydiyayo fiihi cilman cilmadu siduu kuweydiyow sahala allahu ilaahay insi hele lahu lankaasow dariiqan wado ila ljannata jinaado deersiyow ilahay insi hele waddo oo yanima walakabarado lanki mara wadadaas oo yanimaha isla cilmo kuweydiyow ilahay mayba insi hele lankaaso wadadii oo jinaado isu jiyeesiyo ilahay tabaaraka watacaala yaa insi hele way bimacnaa yanimaha xalaalo iyo xaaramti iyo shal ogaade yani mewah mayba ogaade xaqii baatilka iyo shal ogaade lankusuge rawahu muslim xadiiska muslim weriy fadl salaati cala nabiy sala allahu wasalam aleyh nabiga alayh salatu wasalaam oo lakasaliya fadligu siday can cabdullahi bn cumar bn caasi radi allahu canhuma anahu samica dheegi rasuul allahi sala allahu wasalam aleyh iyo dheegi yaqul xaalisole man sallaa lanti man sallaa lanki iisaliyo calaya korka kika iisaliyo salaatan lanki halmar iisaliyo sala allahu calayhi sin kordiimaba kasaliya ilahay kasaliya biha cashran ilaahay samugmar sin ilahi tabaaraka watacala iyo kasaliya rawahu muslim marka salada nabiga alayh isalaatu wasalaam yani ma waa iskarsim eh? ilahay ma bari man jaa bixasanati falahu cashru amhaaliha bimacnaa hal hor nabiga alayhi salatu waslam ka sallido ilahay tabaaraka watacaala ayaad ina kii salliyato mugmar in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nabiyo ilahay iyo malaa'igtaba nab maxamed alayhi salaatu wasalaam korgaya ka salliyaaya rasuulka alayhi salatu wasalaam marasu ku hadalaa yani may ahaan bakiilka may barayn laysa albakiilu lanka bakiilka ma ah inama albakiilu bakiilka may ahaan man ukirtu man dukira cindahu falam yusalli calaya man man dukirtu cindahu falam yusalli calaya waa lanka oo marka yani mawaha nabiga alayhi salaatu wasalaam magaaji ors laka qaado markaas kabacdana usan kasalayna lankusiga iyo bakiilnimo lankasa rasulka sari min fadaa'i tasbiix tasbiixda oo la tasbiixsado fadlagi yeelatay xadiis kuadle marwiin can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu wasalam alayhi rasulka ala may bare kalimatani lama kelima khafiifatani oo khafiife cala lisaani lisaankana oo khafiifan ewa saqiilatani ku uluso fi lmiisaani miisaankana ku ulus xabiibatani oo la kajeeliyaa ila raxmaani ali raxmaanka ororaskaa ilna la kajeelaan badinye subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim lama kelama oo carabta un fudus miisaankana ku ulus ilaahay ororasna la kajeeliye may wahaa subxaana allahi ilaahay nazahan wabixamdihi maca xamdi ilahay maadisa loqow subxaana allahi ilaahay nazahan alcadiimi ali subxaana allahi alcadiim allihii owiinay yo nazahan mutafaqun caleyh xadiidka bukhaari muslim iyo isku waafaqeen axab اlkalaami ilى اllahi caza wajala hadalkan lankajeelan badany ilahay oroys may ha iqaal xadiid marwin can abi dar radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu wasalam ale rasulka may barani alaa ukbirka alaa hooyay ukbiruka kin warmey biaxab alkalaam ila llahi ilahay kalaam oroys hadalka ilahay oros lanka jeelan badany kin warmeyay ina axaba alkalaami hadalkan lanka jeelan badany ila llahi ilahay oroys subxaan allahi wabixamdihi subxaana allahi ilahi nazan wabixamdihi maa hamdihi mahadisa bilqoba iniyada tara iya yani ma ilahay rasulanka jeelan badimi rawahu muslim xadiidka wey min aktir badiyo min adducaai ducaado badiyo fi sujuudika sujuudada jarta ducaado ka badiyo way marwiin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu waslam aleyh qaala rasuulka may barayn aqrabu may baan ka dhowaan badanya ma yakunu alcabdu addoonka ma jirta min rabbihi wahuwa saajidun addoonka may baa ilaahay erooysan ka dhowaan badanya isoo sujuudsan faakhiru adducaa ducada badi aqraabun ku dhowaan badanya maaga yakunu ahaadayo alcabdu addoonka min rabbi rabbi kijay markiisu ahaado dhowaansho kijay isu ka dhowaan badanya may wahuwa saajidun markiisu sujuudsanyo ilahay an ka dhowaan badanye reed badiya adducaa ducada badiyo sujuudo badi rawahu muslim hadis ku dacwat lmuslimi liakhihi lanka muslimka ducaado is un ducaayo liakhihi walaagihi is un ducaayo way walaalday oo yani mawa weliba o moqon ducadasan ducaya way marwiyun can abi darda radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اlahu wasalam alayhi qaala rasuulka may barayn kaana may baa yaqulu koo ku qolow dacwat lmari lanka tuugto yani mawa usa tuugayo almuslima lanka muslimka liakii walaaday oo bidahri lgaybi moqnaan korjan usan ku tuugaw mustajaabatun mustajaabo wey walaakin mikale jar iyaan du'ayaan dacwadiis mustajaabo wey midhan cinda ra'sihi marigii orosmay ba haday malakun malag i ahaadi malagaasoo muwakl muwakalun lantala saaray kulamaa goorti dacaa undu-ayo liakhiihi walaajay bikhayrin khayrsun kutubo qaala almalaku malaga maybelea almuwakalu bihi lantala saaray aamina ilay walaka adina bimilin saas oo kale lay a walaka adina bimilin saas oo kale kiin sugnaatay malaga saas ilay undu-ayo way can abi darda radi allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu a slam aleyh kaana mebaa yaqulu koo ku qolo rasuulka dacwatu lmari lanka oo yani mea qofka tuugtis untuugayo almuslim lanka muslimka liakhiihi walaalkiis untuugow unduayo bidahri lgaybi calaa dahri lgaybi mooqinaan korjariis unkutuugow mustajaabatun mustajaab way cinda ra'si maliji horosmi baayo malaku malaga aadi malagaasoo muwakalun lantala saaray kulamaa goorti dacasu tugo liakhiihi walaalkiis untuugo bikhayrin khayr isuntuugo qaala almalaku malagamiba almuwakalu bihi lantala saaray aamiina aamin alay alla ka aqbala walaka adina bimilin saas oo kale kiin sugnaatay rawaahu muslim xadiidka wariyey laa tatakalam an ka hadla ilaa bikhayrin khayr lay ka hadal can abi hurayrata radi allahu canhu an inabiy sala allahu wasalam alayhi qaala nabigu may baray ina alcabda addoonka laytakalamu ka hadaleh bilkelimati kelima iyo ka hadaleh kelimadaasoo min ridwaan illaahi tacaala ilaahay tabaaraka watacaala raali ahaan jidkiiyaynayani mawha raaligeliyo ilahayna raaligeliyo ka hadaleh maa yulqii suntuurane kelmadaasoo laha balan usa yani ma onan qasadaana yarfachu allahu biha darajaatin ilahay mid aan ku kor weelay kelimooyin oo darajaad ee ilahay tabaaraka watacala aan ku kor weela way darajiya ilahay ka siiway kelime oo wanaagsan qaadale oo ilahay raaligeeyo laakiin manqasadna koy ilaahay sabaab koosiyo manqasadna ilahay tabaaraka watacaala kelimooyinkaas raaligeliya ilahay an kor weela darajaad ilahay tabaaraka watacala an kor weela wa ina alcabda addoonka la yatakalamu ka hadale bilkelimati kelimiya ka hadale min sakad illaahi tacaala allihii sarayna araggeliya dharafgeliya oo ka hadle laa yulqii lahaa baalan usoyan laa yulqii intuurane kelimooyinkaas lahaa baalan usoyani maasnan welane dhasadaana iya ka hadle way hata dembigu hawalaamada ka hadle ilaahay kin qobsade ilahay kin kadharfoosan lahayn iya ka hadle yahwi biha fi jahanama reed kuhoobaday jahanamo ilahay inkoobiya yahwi reed kuhoobaday biha bisababi lkelima wa fi jahanama jahanamo iyaan kuhoobada way rawahu lbukhaari xadiiska weri annamimatu min alkabaa'iri namiimnimada iska darawka dunuubta waweyn iyo kumid ato way min alkabaa'ir iyo kumid ato way عن xudayfة بن يمان رadي الlه عanهma qala qala rasuul الlahi salى الlahu وsلم عalayه rasuulka may barayn laa ydkl magalaayo aljanaةa jinaado ilahay magalow namaamun nanka dadka iska dadirow namiimke jinaado ilahay magalow way manuusada way mutafaq عalayh laa tanqل kula ma tasmع anguridoy walkas ada dheegta bimana walkas ada dheegta inka sheekaysa in gudbida way marwiyin عan abi hurayrata radي الlahu عanhu ana الnabiya salى الlahu وsلم عalayh qaala rasuulku may baray kafaa may ba kaafiyey bilmar-i qofka may ba kafilana kadiban been an yuxadisa in isku sheekayo bikuli ma samica walkasisi dheeg in isku sheekayo iyo damben kafilan waay rawahu muslim walaa bad yani ma wada dheegta rung miya been miya yani ma walaan wal mugdiga jaram walstinga wa inaad shalay daasilan baa inaad la boodo kufaafida والبصيلي فكم بلا يكفى بالمرء قد يبقى كفلنا كذبا بين كفلنا أن يحدث إنس كشيكه بكل ما سمع والكسس الذي يكفلن واحد إنس قد به رواه مسلم ولي حديث احذر العدوان على المسلم ما يبقى تحت دراسة عدو سنمد لنكسر مسلم يعني ما وها عدو ولا نغته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسولك ما سباب المسلم لنكم مسلمك آية تنتلع آيو فسوق فاسق نموه بعد إلهي لنقبه waqitaaluhu dilka kii diga dilaasan kufrun gaalnamo waay sibaabu lmuslimi muslimka ahay tintis oo la ahayo fusuuqun faasiqnamo waay daacda ilahay lankube waqitaaluhu qitaalu muslimi lanka muslimka dilgayna oo maaglan dila kufrun gaalnamo waay muttafaqun calayhi xadiiska bukhari muslim isku waafaqeen ixdar hadihi sifaat kudigtooda sifooyinku haame marwiyun can anas bn malikin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu wasalam alayhi qaala rasuulka ma baray laa tabaakaduu in iska dharafteen walaa taxaasaduu in isxasideen walaa tadaabaruu in isdubur eedideen walaa taqaadacuu in isgoyteen wakunuu ahaada cibaadallaahi ilaahay addoominjay ikhwaanan oo walaale ahaadaa walaa yaxilu halaalmane limuslimiin la muslime an yahjura in haajiro akhaahu walaajay fawqa halaasin sadde maalmood walku koray in ilan ka walaajay isku haajiro ma banaan ayri rasuul muttafaqun caleyh xadidka bukhari muslim oo weri kabiiratu lcudwaani cala lmuslimiina wagashihim xadiidkaana mayba ku hadlay kabiirat lcudwaani cadowtinimada wiinanta titiye oo lata wiinanta cadowtinimada lata ala muslimiina muslimiinta korje oo yani ma adow iskanagadaano wagashihim ama dadka muslimiinta ada khiyaano ada khiyaanto ama dhagarto yani may waa cadowtinimada yeelato dembigaas wiinanta titiya ku hadla way kabiirat lcudwaani cala lmuslimiina wagashihim muslimiinta adownimo ada la nagato ama ada khiyaanto ama dhagarto yani ma waa dembiga islay wiinantiisa ku hadla way marwiyin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اlahu wasalam alayh qaala rasulka ma barayn man xamala lankixun baaro calayna korkana nixun baaro asilaaha hubhanin qaado falaysa mina lankusigi unumnoomida way waman gashanaa nankina khiyaanona falaysa mina unumnoomida way rawahu muslim xadiiska muslim weriy min aadaabi اlakli aadaabta oo hungurig lam-aamo iya ku hadlay xadiidkun marwiin can jaabir bn cabdالlahi radi allahu canhuma wasiya uji lakana qaala meberi qaala rasuul lahi salى الlahu waslam alيه rasulku meberayn laa taأkuluu ongaanten bishimaali galanta bid walanka aanten fa ina shaydaana shaydaanka yaakulu aamay galanta bidii walka aamee wayashrabu kuwaraabay bishimaali galanta bidii wal kuwaraabe waay galanta midigta iyo walna lakaame galanta midigta iyo walna wal kuwaraabe marka rasuulka may baa diiday galanta bida ini wal lakaama galanta bidana wal kuwaraabe rasuulka diiday laa taakulu unkaanten bishimaali galanta bida walankaanten fa ina shaydaana shaydaanka yaakulu galanta bidii walka aamee wayashrabu waana kuwaraabe bishimaali galanta bidii wal kuwaraabe rawahu muslim weli احذر كذبتنا هذه المنكرات منكرات كان ايه كذبتنا مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رسولك مبرين ليس منا انا من نومي دواري من ضرب الخدود لبنا نظم هان لان كتب دوايو انا من نومي ده وشق دنبلا الجيوب يعني ما وجيبتنا الطريقو ودعا ويرارد بدعوة الجاهلية دعوة الجاهلية انك يو لان كسر انا من نومي ده مركز تتكين تبدا ayaan imaa bilaantib un badan haadana xadidta asiiba gallo laku dhimado dhabnaanada iyo tibdhawaan washaqal juba jeebateediga tarigaan shaatiga tariga bilaanta yani diraag iyo hambuurka tarigaan dacwadii jaahiliga hadlaan aayte lanka irownagay geega ingnaharayisagay kan hoob dhimadi intaknooda iyo wasaas amale iya kala hadlayan mamnuuca walaa lankaas ilaahay noolay adin ilaahay ku noole ilaahay dili adin ilaahay ka dila way marka walaagaas dhan yani ma waha ini ada yani ma ba lambahanya ada hadalna lambahanye ah, geerida xaq way Ah, ina lilahi wa ina ilayhi raajicuuna inaad erto lookiin ubaahan yahay inaad sabarto laakin ama laakin yani me aha ilinto habaaso markaaso boorkaas isku jar inaad ilinto habato laakin boor oo qaylis intaase eh, rasulka islaam diidi rasuulka alayhi salatu slam igaarja ibraahim markiisu dhimadi ilimay rasuulku markaasa ma berahi ina alqalba yaxzan qalbiga murgoode walcaynu tadbac hindhona ilimayaan walaa naqulu ila ma laa yarda rabbuna wa ilaahay raallanka haynana maka qolan rasuulku saasey weliba asxaabi rasuulilaahi markii rasuulka ilintiisa arkaan may bareen yaa rasuula allahi awalam tanha can ilbukaa ad ilanta yani ma yani boorka ad mareebo jarne adina tageyk waa boorahay diba rasuulka may bareen markum haadihi raxmatun tan ma yarahin ilintuntan ageege naxariis waaye a naxariis oo yani ma yani ma naxariis daraadiya ilantun hayn kubati maayna geege walkalma hayn kuma rasulka salsay marka may balan baahaya ilantaaso isku kooyi karto laakin dacwi jaahiligun iyo kartariigow iyo dhabnaaradan la tibdhow iyo mamnuuca way can ibni mascuudi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala اlahu alay slam rasuulku may baray laysa manoomida mina unagikikana manoomide man daraba lankitib dhaway alkhuduuda dhabnaanadu hanga lankitib dhow washaqa dhambado aljiyuba jeebatan yani mewa tatariigo wadaca reed kuweero bidacwa aljaahiliyati dacwadii oo jaahiligiin iska qayliyo lankusug unamanoomida rasul sa mutafaqun aley hadiska bukhari muslim isku waafaqin annahyu can ityaani alcaraafiina wadajaaliina xadiisku may baa ku hadlayn can ityaani in lanseedo alcaraafiina nimanka faaldhowyaalka iyo wadajaaliina iyo nimanka keebka shisheegeeno dajaaliinta oo doodbadaniyaalka eh in lanseeday xadiidkan ku hadle can safiyata binti abi cubaydin can bacdi azwaaji nabiy sala allahu wasalam aleyh naba kumid qaar kumid a xaasiska nabiga alayh isalaatu wasalaam waradiya waradiya allahu canha allah kara naqda can الnabiy salى الlahu wasalam aleyh qaala rasuulka may bari man ataa lanka inseedo caraafan lanka faalka dhow lanka inseeda fasaأalahu wala su-aalo aw sheekow infiiri ba kitaabkigeega faalka indhow lanka arag fasaأalahu wala su-aalo reer can shayin shay su-aalo fasadaqahu rumay lan tuqbal mal aqbalo wale rasuulka lahu mankaaso salaatu arbaciina salaatuhu arbaciina yowma afartan maalmood bimacnaa yani ma salaadatiisa lanku sugaa mal aqbalo wa man ataa lankiiseedo can raafan lan o yani ma faaldhaw lankiisunseedo fasa'alahu kitaab gaablo unseedo fasa'alahu wala su-aalo can shayin shay isu su-aalo fasadaqahu leed rumayo lan tuqbal mala aqbalo salaatu arbaciina way lakin malamid ka le salaatu arbaciina yawman salaaditiis afartan maalmood mal aqbalaa rawahu muslim xadiiska weli taxriimu tafsir dawaati alarwaaxi yani ma waha mayba xadiidkan ku hadalay taxriimu xaarantinimada oo yani ma waha taswiru masaware dawaati alarwaaxi oo yani ma waha insaaxib ruuxuga insaaxibe masawar oo lan bini aadam la sawaro yani ma ahaa xayawaanaad iyo lanka bani aadamka lama sawaro ya yani maxaarantinimadiis ya xadiidka ku hadale marwiyin can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu wasalam alayhi qaala rasuulka ma baray ina aladiina nimankii oo yasnacuna suubiyaan hadihi suwar suuraduntan ayani suubiyaan oo lama sawaraayaan yucadabuuna walcadaaba yowma alqiyaamati maalintii qiyaame yuqaal allahuma balangaray axyu nooleya maa khalaqtum walaysin abuurteen nooleya nafhageliya waa la rawaay walka cadaabay maalinta qiyaama mutafaqun aleyh xadidka buxari muslim isku waafaqeen buyutun guryaalo laa tadkulhu lmalaa'ika malaa'igta ilaahay ba galaan guryaalo oo malaa'igta ilaahay ba an galaan iya ku hadle way buyutun guryaalo oo malaa'igta ilaahay tabaaraka watacala an galaan iya ku hadle buyutun guryaalo laa tadkulu lmalaa'ikatu malaa'igta ilahay an galaan marwiyun can abi dalcata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu wasalam aleyh qaala laa tadkulu magalaaso almalaa'ikatu malaa'igta ilaahay beytan guri magalaas baytan guri magalaaso fiihi dhatiisa gurigaaso kalbon ey kajara magalaas waay walaa suwaratun guri oo masawarka jaran malaa'igta ilaahay tabaaraka watacaala magalaas muttafaqun caleyh xadiiska bukhari iyo muslim iyo yaniyo wariyeen way laa tadkulu magalaaso almalaaikatu malaaigta baytan guri fiihi kalbon oo yanima gurigaaso dhatis ey kajar walaa suwaratun oo yanima suuratun gurigaas masawar kajara magalaas waay marka yanima masaware oo dadmaba jara guriyaaldi wili masawarka dhadhegsaayano yanima waha waaba kafafaanaana jiraan malaaigta ilahay maagala saas oo kale nabig jare lang oo ta tarbiyayo guriga gurigay hortiisbayaanimo ey leroogayo lanki guriga hangmartin ey kaas ku obsadaayo ey kuna kii booday ku obsadaayo ha xadiis kale weliba jira oo bukhaari muslim wariyeen lankii ey yani mawaha oo yani mawaha barbaariyo oo guriga ka hanaanayo maalin kasta yani mawaha kiiraad oo ajara ya ajarka kidi laku gooyo ha kiiraadkaasna rasuulka markuu istilmaamay barahin likuli kiiraadin mislu jabal uxudi buurta uxud eh yaa la tooyi haddii maalin kasta sababtiis ada idateeda roogo haddii ad ajar lakinkagooyo ajarka kinka googooy dhiba kin kusun way marka may ik mufayle way haddii ada beero iyo meelo lakaxanaanay mahayne mufayle way laa tadkul magalaaso almalaaikatu malaaigta ilahay beytan guri magalaastii kalban gurigaasoo dhatis y yani mawa ka jar walaa suura ama yani mawaha gurigaas dhatis oo masawar ka jar malaigta ilahay magalas mutafaqun aleyh bukhari muslim xadidka wari min almuxaramaati xadiidkan waxyaalaha oo iyo ku hadlawsiina marwiin can xudayfata radi allahu canhu samictu dheeg yari rasuul alahi sala allahu alay slam ala dheeg yari yaqulu xaalu soo leh laa talbasuu unguduteen alxariira dharka oo xariirteen ungunduteen walaa zibaaja zibaajkina ungunduteen zibaajki animada nooc min alxariiriya kumid ayaa ungunduteen waay walaa tashrabuu unwaraabteen fi aaniyati dahabi dahabka weelatadiisoon unku waraabteen waalfidati wa fi aaniyati lfidati fidaha yaanimaha qalanki weelatadiis wal unku waraabteen waana yaanima wal unku aanteen walaa taakulu unkacanteen fi istixaafiha saxameeda tidiya walantacanteen laa talbasu in guntuteen alxariira dharka xariirta in wala dibaaja dibaajkina yani mawa dibaajkina in guntuteen yani mawa dibaajka nooc min alxariir kumid ayusin walaa tashrabu in fi aaniyati dahabi dahabka weelashays walankacanteen waalfidati wa fi aaniyati lfidatina walankacanteen waay walaa taakulu un fi sixaafiha fi sixaafiha saxame oo yani mawa fidaha iyo saxamaha oo yani mawa dahabkaba walbanka aanten rasulka alay sla slam saas eri marka mamnuc way mutafaqun aleyh xadidka bukhari muslim isku wariya almu'minu fadin lanka muuminka dhugile iyo xadiidka ku hadle can abi hurayrata radi allahu canhu ana الnabiya salى الlahu wasalam aleyh qaala rasuulka ma barayn laa yuldagu makdhegow almu'minu lanka muuminka min min juxrin waaxidin godhalinko maratayn lama mar malku dhigo way lanka muuminka godhalinko lama took malka dhigo way kubaran degay madholka kadhig madla mad malan ka nego an abi hurairata radi allahu anhu ana nabiy sala allahu salam aleyh qaala nabigu mebele laa yudagu malka dhego almumin lanka muminka min xujrin waaxidin gudharinka k ah, gudharinko maratan ilamatoka malka dhigaw mutafaqun aleyh xadiska buhari muslim weri axabu lkalaami ila allahi xadiidka miba ku hadlay axabu amaakini amaakinta ilaahay meelanka jeelan badinyi wa abgad lamaakini ila allahi amaakinta yani mawaha amaakinta meeli ilaahay tabaaraka watacala anka neebiye iyo amaakinta ilahay tabaraka watacala anka jeeliye iyo xadiidkan ku hadle can abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sala allahu wasalam aleyh qaala nabagu meebere xabu lbilaadi buldaamanka ilaahay tabaaraka watacaala meelanka jeelan badanye ilallahi ilahay rasulanka jeelan badanye me waa masaajida masaajidada way axabu lbilaadi buldaamanka ilallahi ilahay rasulanka jeelan badanye masaajida waa masaajidada way wa abqad lbilaadi buldaamanka haalanka neeban badan ilallahi ilahay ros aswaaquhaa suuqyaalka way marka may waha guryaalka ilahay tabaaraka watacaala oo koonkumka leey waa masaajidadu way maadaama laka ibaadayso ilahay gurigii ay ah, guri ilaahay tabaaraka wataala meelanka jegin mada rasulka xadiiska may barayn ina buyuut llahi alardi masaajiduha ilahay koonkum guryaalka leey may ahaa masaajidadu way meelo yani amaakinta ilahay tabaaraka wataala kaneebin may ahaa suuqyaalku way suuq yani mawa shaydaankiiyo kafaafsan dada iska dira dada meel iska galayaan nimankai ganacsatada hayaan khiyaano suubiyayan miisaankiiyo khiyaano kasuubiyayan yani badeecada iyo ganacsiga beenaa ka sheegayan wallahi intoon kafadhida layn wa minha miba kumid a yani ma waha galaaso iyo bisgeeda iyo walal ka cabiraaye la khiyaane walgooye miisaanka saas oo kale walal khiyaane ganacsiga meelo ku dareer iyo suuq iyo bulshadiis iyo inta badan ba khiyaano badan iyo wala kusocda ilahi tabaaraka wataala majeli madam meelo amaakinta ilahay kaneebe iya kumid at way rawahu muslim hadidka weri min duruq اlkhayri wadooyinka khayrka oo yani min duruq اlkhayri khayrka wadooyin shay iya ku hadlay xadiiskuna an abi dar an abi dar الغafari radi allahu canhu ana rasuul اlahi sal اlahu slm alيh qal rasulka ma barayn yusbixu yusbixu waa barisay calaa kuli sulaama xubin kasta oo min axadikum axadkin kamid ah sadaqatun sadaqa yaan baahantuwa fakulu tasbiixatin tasbiix kasta oo lanka addoon kas tasbiixsado subxaana allahi sar sadaqatun sadaqa waay wa kulu taxmiidatin taxmiid kasta addoonka suubiyo alxamdu lilah sar sadaqatun sadaqin ate wa kulu tahliilatin laa ilaha ila اllahu kasasar sadaqatun sadaqin ate وkul تkبيرaةi تkبيr kasiisu qaado allahu akbar sare صadqaة adoonka sadaqinate وamru bilmacruufi macruufka oo la fara sadaqatun sadaqinate وanahyun reebo o an munkari munkarku siraaho sadaqatun sadaqinate wayujzi umayba ku kaafiye min dalika arantiyade rakacataani lama rakaadood yarkachuhumaa isu rukuucay min aلduxa min salaati الduxa isku tukadiy intaas dhan ku kaafiyaan way salaat duxa haddii lama rakaado ku tukato intaas ya ku kaafiyan rawa muslim hadis ka wariy min صifaati ahli اjanati sifooyinka ahlu janaha yani ma ha iya ku hadlay xadiiska kan anu siine marwiyin can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى الlahu wasalam alayhi qaala yadkulu galay aljanata jinaadamayba galay aqwaamu qoomyaaliya galaayan aqwaamtaasoo af-idatuhum qulubta tiitiyooba mithlu af-idati dayri qulubti oo shimbirti oo kale ah shimbirta ilahay tala saaranta ini ilaahay tabaaraka wataala iya tala saaranta rasuulka xadiis kalema barayn law tatawakaluuna allaha haddii isin ilaahay tala saaran lahayteen xaqa tawakulihi tala saarti dhabtale haddii sin tala saaran lahateen larazaqakum ilaahay sin arzaaqi lahay kamaa yarzuqu tayr sida shimbirto ban arzaaqo ilaahay yay sin sin arzaaqi lahay sababtoo shimbirto taqdu kalahaasa khimaasan iyadoo beer duuban kalahaasa wa taruuqu hanagdaasa bidaanan iyadoo ololada buud baqaar munfurum god muslimanka jar isku kalahaasa ilaahay aaminsanta haqaraagdaas hatan iyadoo dherganta iyo hatan yani mo hanagdaas ha marka hadii sin ilahi tabaaraka wataala aysan dalabta hadla lahayteen oo oh, qulubtatiitin yani qulub nugulo ilahay intalabtan hadii hadla lahayteen ilahay tabaaraka watala sina jinaadasin geliya way can abi hurayrata radi allahu canhu an inabiy sala allahu wasalam aleyh qaala nabag mebareeye dukulu galay aljanata jinaada ilaahay gale aqwaam qoomiyaalaya galaayaan aqwaamtaaso afidatum qulubtatiiti ama laabtatiitiyobo mithlu afidati tayri qalbi qalbigii ama yani mawaha laabti oo shimbirto shimbiro yani ma ugnugulyihin laabtatiitiyo iyon ugnugulyihin nimankii iyo iyo ilaahay tabaaraka wataala jinaado geliye xadiidkii boqolaad iyo kan haynin iyo yani muaninka damboy wallahu subxaanaه wataala in sha allahu tacaala eh, kitaabkii risaalada yaati umiyat xadiid lilxifdi eh, intan inka dhamaati in sha allahu tacala wala alla wali ges-e khada eh ama nisyaan eh ama sahw eh yani ma huwa min nafsi wa min ashaydaani nafsatiitay iyo qilat lcilmi cilmi yarama yani insawab eh walal e. walaayaan asiibay aan haleelayna fa min allahi ilahi irgiya ku ahaati wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu